بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السادس اسم التفضيل السادس اسم التفضيل waxaan ku soo jirnay asmaadii camal falayday camalka ficilka oo kale ismu tafdiilan soo gaarnay waa midka lixaad asmaada sida ficilka u camal fasha waxaa ka mid ah ismu tafdiil ismu tafdiilka magac kaluu leeyaha waxaa la idhahdaa afcalu tafdiil haddaad maqasho afcala tafdiil waa ismu tafdiil wuxuu tusaa mushaaraka iyo ziyaada ismu tafdiil muxuu tusaa mushaaraka iyo ziyaada asaadis midka lixeeyaa ismu tafdiil weeye asmaadii camal felayday oo toddobadaas ah, midka lixeeyaa waa ismu tafdiil afcala tafdiilna waa la yidhaah wuxuu tusaa waxa la yidhaahdo mushaaraka iyo ziyaada hadii la yidhaahdo zaydun zayd akramu min camrin camar waa ka karaamo badan yahi akramu min camrin camar waa ka karaamo badan yahi hadii la yidhaahdo wuxuu tusaa zayd iyo camar inay wadaagaan karaamada haddaan idhaahdo zaydun aclamu min camrin waxay tusaa inay cilmiga wadaagaan haddaan idhaahdo zaydun maala axsanu min camrin xusniga iyo wanaagga inay wadaagaan laakiin muxuu tusaa inuu zayd wax dheeryahay oo uu camar siyaado ka marka muxuu tusaa ismu tafdiil mushaaraka iyo ziyaada naxwu akramu waafdaluu weye akramu waafdaluu akramu wa afdalu walaa yansibu ma nasbiyo ismu tafdiilku almafcuula bihi itifaaqan ijmaac waxay ku yihiin naxwoolaydu inuusan mafcuulu bihi nasbi karin ismu tafdiilku walaa yarfacu mana rafciyo adhaahira isim daahira ilaa fii masalati اlkuxli masalada la yidhaha magaceeda masalatulkuxli maahane meel kale oo ismu tafdiil faacil daahira ku qaada karaa ma jiro daahirna waxaa loola jeedaa faacil aan mustatir ahayn ee loolama jeedo ism daahira kaliya ism daahira iyo damiir munfasil oo isku mid ah, marka lagu leeyahay walaa yarfacu ma rafciyo aaahira alfaacil aahir walow damiiran munfasilan walow damiiran munfasila xataa damiir munfasilaba ha ahaado macnaha damiir mustatiruu rafcista isagu damiir mustatira ah, ism daahira keliya marka maaha ilaa fii mas'alati اlkuxli masalada magaceeda la yidhaha marka laga reebo maslatlkuxli maslatlkuxli asagaa noo sharaxa wa daabiduhaa maslatlkuxli daabidkeeda an yakuuna waa inuu ku sugnaado fi lkalaami hadalka dhexdiisa nafyun nafyi waa inuu ku sugnaado wa bacdahu nafyiga ka gadaalna ismun ismu ku sugnaado wa bacdahu nafyiga ka gadaalna ismu jinsin ismu jinsi uu ku sugnaado ismu jinsi waa ism caama nakira ismu jinsigaasoo mawsuufun la sifeeyey bismi tafdiili lagu sifeeyey ismu tafdiila ka sii dambeeyo sifa u ah wa bacdahu ismu tafdiilka ka gadaalna ismun ismaa ku sugan ismigoo mufadalun la kala fadila calaa nafsihi daatadiisa biictibaarayni laba fiiraa loo kala fadila intaas fiiri kow kalaamka waynafyi ku jiro kaas inaad fiiridaa nafyiga waa in ism nakirahu ka dambeeya labo isimka nakirada waa ismu tafdiil inuu sifo uu yahay saddex ismu tafdiilka waa inuu ka dambeeya isim la kala fadila asaga daatadiisa la kala fadila hal is waxaa la leeyahay isimkan markuu halkaas ku sugan yahay iyo markuu halkaas ku sugan yahay markuu halkaan kusugan yahay fiican ah. mihaalka naxw maa ra'aytu ma aanan arag rajulannin rajulko axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa xaala uu ku sugan yahay alkuxlu indhakuul minhu min alkuxlina uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin xaalu ku sugan yahay nafyi maada ismu jinsigiina waa rajulan ismu jinsigii ismu jinsigii maxaa laga sifeeyey ismu tafdiil axsana wey axsanadaasaa faacil daahira qaadato alkuxlu ay qaadato ismu tafdiilka waxaa ka dambeeya isim oo asaga la kala fadila laba xaalaa lagu kala fadila waa kuxliga kuxliga indhaha zayd marka la mariyo oo indha zayd indhakuul soo marsado iyo dadka kale markay marsadaan asagoo kuxligii laftirkiisii ah waa kala fiican yah wuxuu wanaag badan yahy marka isha zayd la mariyo zayd indha ila dadka mogta indhakuulsha qaara ku qurxoon qaarna every noqaay marki la mariyo qaar waxa weeyaan marka indhakuulsha marsan qurux kale noqaay marka kuxli marka isha zayd la mariyo iyo marka il kale la mariyo waa isla kuxligiyada wuxuu qurux badan yahay fiican yahay waa marka isha zayd la mariyo waa kaasaas masalatu lkuxli ah. marka fiiri nafyiya horeeya waa ma ismu jinsiyaa ka dambeeya waa rajulan ismu tafdiila sifa looga dhiga ismu jinsigii waa axsana isim waxaa ka dambeeya lakala fadila waa kuxliga ah. marka uu isha zayd ku sugan yahay iyo markuu il kale ku sugan yahay ka ku fiican yahay isha sayd khalaas waa intaas warka dhab masalatulkuxli waa hayda waa dhibanta idii jireen ma see dhibana ah, haddii loo fiirsado waxaan u fiirsanaya wax ku dhiban yihi naxw ra'aytu rajulan anugu nin ma anan arag rajulko axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa xaale uu ku sugan yahay alkuxulu indhakul minhu min alkuxlina uu ka wanaag badan yahay fii cayni zaydin xaalkuu ku sugan yahay xaalka uu isha zayd ku sugan yahay mar kuxli ka fiican yahay weligay maana arag ah, markaasa intaan arkay uu ila qurxoona waa intaasu warku wa yacmalu waa camal falaa ismu tafdiilku fi tamyiisi waa ku camal fali karaa naxwo ana aniga akaru mid badanaan ahay minka adiga maalan mijeti maal hadda maalanta waxaa nasbinaydaa ismu tafdiilka akaru ah w fi ljaari wاlmajruuri iyo wdharfi jaari majruur iyo dharfna waa ku camal falaa naxwu zaydun zayd afdalu waa mid fadli badan minka aduu kaa fadli badan yahay alyoma maantuuna kaa fadli badan yahay minka waa jaaru majruur waxaa ku camal falaa afdala alyomana waa dharf waxaa ku camal falaa afdala ismu tafdiilka labadaba ku camal falay asaabic midka todobeeya ismulficli wey midka todobeeya asmaada camal falayda camalficli waa ismulficli ismu lficl ismulficliyo waxaad aheed adugu bal fiiriya hoos wa huwa maa naaba can ilficli waa lafdi ficilka ka naaib noqda macnan xagga macnaha wa isticmaalan xagga isticmaalka xaa loola jeeda isticmaalka macnihii waa la garan karaa lafdigaanu lafdi ficilu ku macno yahay waay xagga macnaha laakiin isticmaalka xaa loola jeeda ficilu ka naaib yahay xagga isticmaalka wuxuu ku bimacnaa anahu caamilun ismu ficilku في غير معmول ولا فضلة غayr معmول ولا فضلة weligiisna اsagu معmul ma نoqdo weligiis معmul ma noqdo ah, ah, saasaa lgu yaqan isم فicilka isم فicil yعmل وalaa يucmal فيه ah, isaga waa camal فala laguma camal فalo marka isticmaalka la sheegaya waa saas fadlana ma noqde ila ficilku fadlo ma noqde waay aلsaaبع isم weeye ismuficilku ma naaba can ilficli wey macna wa isticmaalan waa wax ficilkii ka naaiba xagga macnaha iyo xagga isticmaalka wa huwa ismu ficilna alaaatu anwaacin nuucyaalo saddex ayuu uqaybsamaa saddex nuuc u qaybsamaa saddex nuuc ayuu uqaybsamaa maa shay uqaybsamaa ka bedelo alaaadii maa shay uqaybsamaa huwa bimacna alamri ah ismu ficil amar mid la yidhaah oo amar ku macno ah wa huwa kaasu alhaalibu waa midka u badan kan ugu badan ismu ficilka wey wadalika tusaalihi kasah bimacnaa uskud aamus xaalu yahay kasah oo kale weeye bimacnaa uskud aamus xaalu yahay sah waa ismu ficil macnaheedu waa uskud waa mah bimacnaa in kafif ka joog xaalu yahay ka joog isagaa tafsiirkiisa fiican qaara waxay ku fasiraan ukfuf waa alad ugfuf waa mucadda ah. ismu ficilkan oo ah mahna maahan mucadde waa laazim waa laazim mar hadduu laazim yahay waa in laazim lagu fasiraa inkafafa inkafafa waa infacala infacalana waa laazim weligeedba ah. infacala in lagu fasiraa la rabaa inkafif marka isaga tafsiir fiican ugfuf kuwa ku fasira kana ka fiican inkafif ka joog xaalu ah. bimacnaa inkafif xaalu yahay aamiin wey bmacnaa stajib ilah abal xaal aamiin bmacnaa stajib alayka weye marka fiiri labu uqaybsamaa ismu ficil muxuu uqaybsamaa ismu ficil labu uqaybsamaa manquul iyo murtajal ismu ficil muxuu uqaybsamaa labo manquul iyo murtajal manquul waxaa la yidhaah waa lafdi marka hore macno kale loo isticmaali jiray oo la soo raray oo ismu ficilnimo loo isticmaalay murtajlna markii ugu horeydo carabtu dejidaba ismu ficil kaliya u isticmaaleen macno kale looma isticmaalo weligiisba ismu ficil labu uqaybsama ismu ficil amar wey ogow ismu ficil amar labu uqaybsama manquul iyo murtajel manquul waa maxay waa lafdi marka hore macno loo isticmaali jiray kadib inta laga soo raray a ismu ficil loo isticmaalo murtajelna markii ugu horeydaba carabtu waxay u isticmaaleen ismu ficil maxaa kamida murtajelkii alfaadda haddaan soo akrinay mh amiin kuwaasaa ka mida weligoodba macno kale looma isticmaalin manquulkaxaa ah ka mid a ah, alayka zaydan zayd laazim alayka maxaa mara jaarumajruur ahaa jirta markii hore haddana maahan jaarumajruur waa ismu ficil waa bimacnaa ilzam alayka korkaaga aan dhihi lahayn hadday tahay jaarumajruur alayka ah, jaarumajruura iska ahayd markii hore alayka alayka zaydan aada leedahay bimacnaa ilzam zaydan zayd laazim dunka bmanaa hud xaal dunka maxay ahaa jirtay darf ah, dunka sokodaada aan dhihi lahayn hadduu darf yahy waa sidii marka hore loo dejiyey waa laga soo raro ismu ficila laga dhigay dunka bmanaa hud qaado ah. iyo wma shay huwa bmacna maadi ah ismu ficil maadi mid la macnaa ka hayhaata bmanaa bacudda waa fogaaday xaal uu yahay bmanaa bacudda waa fogaaday hayhad bmacnaa bacud waa ismu ficil maadi washataana bimacnaa iftaraa xaalu yahay shataana waa kala tegey waa ismu ficil maadi iyo wamaa shay huwa bimacna mudaaric bimacna mudaarica ismu ficil mudaarica la yidhaah naxwu awahu waan ka xanuunsanaya arrinkaas bimacnaa atawajau waan ka xanuunsana xaalu yahay arrinkaas waan ka xanuunsanaya awahu bimacnaa atawajau waan ka xanuunsanaya arrinkaas xaalu yahay waufin bimacnaa atadajaru waan ka dhirfaya xaalu yahay waan ka xanaaqaya waan ka caroonaya ah, atadajaru arrinkaas waa ka dhirfa anugu ah, arrinkaas waan ka caroodaa arrinkaas waan ka xanaaqaya ah, lahjaduu iska badan yahy soo ma jeedi atadajaru weeye marka waalidka ah ku dhihin falaa taqul lahuma ufin uf ha ku dhihin uf moogta wax ad ad soo tusimi uf haddaad tiraa waa wax ka xanaaqsantah wax ku faraxsantaha uf la maya waa wax nacayso wax leedahay marka uf waa ismu ficil mudaaric wa yacmalu waa camal falaa ismulficli camalaalficli ficilka camalkiisu camal falaa aladi ficilka huwa bimacnaha uu ku macnaha yahay ficilka uu ku macno yahay kaasuu ku camal yahay ah, hadduu laazim yahay hadduu mucaddo yahay ficilka uu ku macno yuhu la camal yahay siduu camal falo camal fala isagana caamil ma galo ismu ficil caamil ma galo laguma camal falo macmuul ma noqdo ma noqdo meeshaas waa meesha uu xarafka ka shabahay oo uu mabniga ka yahay sababtoo xaraf mogta yacmal walaa yucmalu calayh ma jiro xaraf lagu camal falo oo caamil galo laakiin xaraf caamila waa arkay soo ma halkaasoo meeshu xarafka ka shabahayba uu mabniga ka noqdo ismu ficilku ويعmل waa cmل فlaa isم الفiعل cmل فiعل اldي فicilkii cmlkiisu cmل فlaa huwa ismu ficilku bimacnaahu uu la macno yahay falaa yudaafu lama idaafeeyo ismu ficil lama idaafeeyo ah, ismu ficil lama idaafeeyo walaa yataqadamu macmuuluhu calayhi macmuulkiisuna kama daba maro waxa wey kama hor maro ee inuu ka daba maraa waajiba xoogaa daciif walaa yataqadamu kama hor maro macmuuluhu macmuulkiisu calayhi ismu ficilka bal yajibu taakhuruhu canhu waaba waajiba in laga gadaal mariya waajiba maxaa yeelay lأnnahu ضaciifu fi اlcamal waa ضaciif xagga camal falka tabar badan ma leh wamaa ismu ficilkii nuwina la tanwiiniyey wamaa kii nuwina la tanwiiniyey minhu ismu ficilka xaalu ka mid yahay fowa waa nakiro wamaa kii lam yunawan aan la tanwiinina fowa macrifatu waa macrifo ismu tafdi waxaad tidhaahdaa ismu ficil ismu ficilka wixii la tanwiiniyo waa nakiro wixii aan la tanwiininna waa macrifu waa macrifu wamaa kii nuwina la tanwiiniyo minhu ismu ficil xaalu ka mid ah, fo waa nakiratun waa nakiro waa nakiro ma wamaa kii lam yunawan aan la tanwiinin fahuwa macrifatun waa macrifu gobolka mid ah weligiis waaba iska tanwiinsan tanwiintuu laazima waahan waa weyhan oo kale waa yaaba wey ajabu waahan weyhan weligiis waa tanwiinsan yahay gabal ka midana weligiis lama tanwiiniyo sida weliba ismu ficil amar oo qiyaasa ah wey nazaali daraaki facaali midka ku yimaada ismu ficilka amar oo qiyaaska keligiis qiyaaskaaba wey weligiis lama tanwiiniyo nazaali deg daraaki ka daba tag kaasna weligiis lama tanwiiniyo midna marna waa la tanwiiniyaa midna waa marna waa laga daaya tanwiinta marka midka marna la tanwiiniyo marna tanwiinta laga daayo midkaas waxaa tidha marka la tanwiiniyo waa nakiro haddii laga daayana waa macrifo haddaba bal maxaa ka mid a mid marna la tanwiiniyo midna tanwiinta laga daayo mah iyo saha ka mid a hadduu ku yidhaahdo mah oo tanwiinta uusan saarin waxay tahay arrintii aan isla ogeyn ka joog Ah, arrintaasa ku dhaqaaqi mah ay inkafif can اlamri اladi baynana waa macrifo arin gaara wey haduu yidha mahina xarakada ha samayn wey ha dhaqdhaqaaqin ah, ha dhaqdhaqaaqin wax xarakaada ha samayn kulli camalka jooji wey mahin sah hadduu ku yidhaahdo o tanwiin uusan saarin sah arintii ayadaheed ka aamus wey arintii macruufka aheed oo aad isla ogeyn aniga adugu arinkaas ka aamuso ha ka hadli laakiin wax kale waa ka hadli karta hadduu idhaahdo sahinna ju ha isu dhihin wey wax kalaam ayuu kaa soo bixin wey aamus wey haba hadlin wey hadaloo dhan ba ka joog wey marka maxaanu ismu ficilkii muxuu uqaybsama xagga tanwiinta marka laga fiiriyo mid oo waxa weeyaan munawanu daa'iman weligiis wa iska munawana sida weehan waahan oo kale iyo maa lam yunawan abadan sida nazaali daraaki facaali midka ku socda iyo taaratan yunawan wa taaratan laa yunawan sida sah iyo meh saddexdaasad u qaybana kitaabka kuu dhiga waaas baabu tanaasuci haadaa midkaanu baabu tanaasuci doodii baabkeedii weeye fi lcamali camalfalka lagu doodo camalfalkii oo lagu camal fali lahaa macmuul laba caamil ama ka badana ku dooda isku qabsee anaa u baahna halaysiiyo iyo anaa u baahna halaysiiyo baabkaana looga hadlaa baabu tanaasuca la yidhaha baabu tanaasuci haadaa midkaanu baabu tanaasuci doodii baabkiisi wey fil camali camalfalka lagu doodo suuradaa lagaa siinaya waa iska fudud ya kanu daabid yaraa lagaa siinaya sida masalatu kuxli oo kale wuxuu ku yidhi wa xaqiiqatuhu xaqiiqatu tanaasuc تناس حقيiqadiisa أن يتقدم cاamiلan laba cاamiل waa inay hormaraan ow أكثر wax ka badan laba cاamiل ama ka badan hal cاamiل تناasع kama dhaco hal qofaad dooday miyaa la dhihi kara maya hal cاamiل ma doodo ee horta laba waa inay hormaraan ama ka badan sida saddex oo kale o وytاaqara waa inuu gabaal maro macmuul macmuul iyo فaأكثر wax ka badan hal macmuul وytاaqara waa inuu ow canhaa cawaamishii badneed waa inuu ka gadaal maro macmuulun hal macmuul iyo fa agar wax ka badan wayataahara waa inuu ka gadaal maro canhumaa labadii mamul labadii caamilo hormartay canhumaa labadii caamilo hormartay amase canhaa caamilyaalkii badnaayo hormaray waa inuu ka gadaal maro macmuulun hal macmuul iyo fa akaru hal macmuul wax ka badan hadda laba shardiyad haysataa an yataqadama caamilaani ow aar wayataakara macmuulu faakar labada haydaa wayakuunu waana inuu ahaado wayakuuna dhehe wayakuuna waana inuu ahaado kullu waaxidin mid kasta oo min alcawaamil caamilyaalka ka mida hadday badnaayeen awilcaamilayni ama labada caamil ka mida hadday laba ahaayeen cawaamishii almutaqadimati hormartay yadlubu mid dalba waa inuu ahaado dalika almutacaqira macmuulkaas gadaal maray intaas wey u fiirso laba caamil ama ka badan waa inay hor maraan hal macmuul ama ka badan waa inuu ka daba maro cawaamisha horeyba hadday laba yihiin hadday ka badan yihiin mid kastaaba macmuulka waa inuu u baahan yahay oo uu u baahan yah inu ku camal falo sidaasaa la yidhaha baabu tanaasuc tusaale qur noogu filan naxwu qowlihi tacaala aatuni isiiya qitran maar la dhalaaliyey ufriq aan ku shubay calayhi korkiisa qitran maar la dhalaaliyey aataa laba mafcuula qaata waa acdaa oo kale aatuni aatuu waa ficil iyo faacil wowda faacilkiiya ya-duna waa mafcuulu bihi awal qitranay u baahanta ah. mafcuulu haani inay ka dhigato ufriq waa ficil mudaaric oo la jasmiyo jawaab dalb lagu jasmiye ah. jawaabu dalb tacaalow atl ay la mid tahay waa soo marnay tacaalow atl ah, taasay la mid tahay ufriq waa ficil mudaaric faacilkii waa damiir musatira ana wey calayhi jaanmajruurka ku tacaluqa mafcuul biyay u baahanta qitranay rabtaa marka fiiri laba caamila hor mareen waa aatu iyo ufriq laba caamil waa hormare hal macmuula ka gadaal maro qitran ah labada caamiloo aatuni iyo ufriq labaduba qitran waa raba kan horeo aatuni wuxuu leeyahay mafcuul awalan haystaa aanigian ka dhiga haysiiya ufriqna wuxuu leeyahay hal mafcuulan balahaa jira kiyaaba iga maqan anigaa qaada ha isku haystaan ah. hadda waxaa la siiyey midka dambe midka dambea la siiyey kan hore lama siin ah, kan dambea la siiyey ufria ku camal fale ufria ku camal fale maxaa u daliila inay ku camal faleyn oo naatuuday ku camal faleyn haddii la sii lahaa kan hore kan dambe waa loo idmaari lahaa ah. iyaahu ala dhihi laha waa loo idmaari lahaa waa arki doonnaa macmuulka ay isku haystaan haddii midka hore la siiyo kan dambe waa loo idmaaraa ama marfuuc ha ahaado ama mansuub ha ahaado ama majhuur ha ahaado lama kala qaado macmuulka ay isku haystaan haddii kan hore la siiyo kan dambe wuxuu u baahan yah waa loo idmaara sawaaء kaana marfuucan aw mansuuban aw majhuuran laakiin haddii midka dambe la siiyo kan hore wuxuu u baahan yah waa la fiiriya hadduu marfuuc yahay waa loo idmaara hadduusan marfuuc ahaynoo mansuub ama majruur yahayna waa laga xadfaa ah. waa laga xadfaa maxaa dhexoo looga xadfaa waxaa looga xadfaa waxaa ka imaanaya cawdu damiir calaa mutaakirin lafdan wa rutba taasna looguma dul qaadan karo mansuub iyo majruur mansuub iyo majruur waa fadl ah. haddii midka hore loo idmaaro oo hadda aan idhaahno atuni iyaahu iyahud halkay u laabane qitranay u laabane qitran lafdina waa uga dambaydaa rudbana waa uga dambayda ilaa caamilka ka dambay macmuulkiisi weeye marka cawdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rudbatan fadlo shay ah looguma dul karo laa yajuusu ila fi sitati masaa'il waa nagi soo marna laakiin haddii midka hore la sii lahaa kan dambe ufriq iyaahu yaa la dhihi lahaa damiirkal kuu laabana qiran cawdu damiir calaa mutaakhirin lafdan kaliya wey xagga lafdigu uga dambeya lakiin rudbada caamilka ka horeeya iskale waa ka horeeya marka taasu dhibaato ma leh cawdu damiir calaa mutaakhirin lafdan ay noqonen laa rudbatan waana taasu iska banaanta marka taasaa waxay keentaa haddii midka hore la siiyo kan dambe waa loo idmaanaa wax alla wuxuu u baahan yahay haddii kan dambe la siiyo isimka laysku haystana kan hore waxaad u baahantaa la yidhaha wax walba lagu sii maaha wax walba laguma haye xaad u baahanta marfuuc hadduu yidhah waa loo idmaara ila marfuuc lagama tegi karo cawdu damiir waa loo dul qaadana calaamutaankan lafdan wa rudbata laakiin haddii uusan ahayn marfuuc oo uu fadle yaho mansuub iyo majruur yahaa waxaa la yidhaha cawdu damiiriya ka daran calaamutaankin lafdan wa rudba in lagaa xadfaaron amase alidmaar qabla dikriya la yidhaha shay aan weli la gaarin in wax loo idmaaro oo loo celiyo alidmaar qabla dikri mogtahay waxaa asaa inta shayga la sheego kadib in damiir loo soo celiyo laakiin shay aan la gaarin in damiir loo celiyo waa arrin adag alimaar qabla dikriyaa la yidhahdaa lama ogolo miaal kale uu keeno carabiya iyo wa qawlika waa naxwi qawlihi ku cadab iyo wa qawlika hadalkaa tiraa darabanii zayda igaraacay hadda fiiri daraba waa ficil maadi mafcuulkiisu waa haystaa xuu u baahan yahay faacil aacil akramtu waa ficl iyo faacil waxay u baahan yahay mafcuul zaydan a ah ka daba maray laba caamila ah hor mareen waa daraba iyo akrama labadooda waxaa ka daba maray hal macmuul waa zayd labadooda mid kasta waa dalba maxaa yeelay daraba waxay leedahay mafcuulkiian haystaa faacilkii iga maqan zayd hala iiga dhigo akramana maxay leedahay akramtu ficl iyo faacil aan ahay mafcuulkiiaan rabaa ah maxaa yaa la siiyey kan dambaa la siiyey akramtu zaydan mafcuulkiia looga dhigay kan hore wuxuu u bahan soo marfuuc maahan u idmaar marka darabani zayda igaraacay darabani waa igaraacay huwa zaydne u idmaar u celi ah, zaydka darabani waxa igaraacay huwa zayd wa akramtu waa karaameeyey zaydan zaydna haye iyo wa qowlihi iyo wa naxwi ya allah allow salli amaan calىa sayidina sayidkeena korkiisa mxamedin ah wasalim nabadgeli maya allaahuma ya allah salli ammaan dheh wasalim nabadgeli wabaarik barake calaa sayidina barake kan ugu dambeeyaa la siiye calaa sayidina sayidkeena korkiisa barakee muxamedin ah hadda meeqa caamila ah hor martay salli wasalim wabaarik saddexaa hor martay mid walbaa jaarmajruur ku tacalluquu raba maxaa ka dabamaray hal macmuul oo ah calaa sayidina kan ugu dambeeya la siiyo baarig ah kan ugu dambeeya la siiye maxaa natuusa in la siiyey haddii la sii lahaa sallida ugu horayda labada waa loo idmaari lahaa waxaa la dhihi lahaa wasallim calayhi wabaarik calayhi ala dhihi lahaa ah, mar haddaan saas la dhihin waxaa tira kan ugu dambeeya la siiyey markii kan ugu dambeeya la siiyey kan ugu horeeya jaarmajuurkii ugu baahnaa la sii maro maxaa yeelay fadlo weyn maahan marfuuc waa laga xadfaa ilaa waxa ka imaana alidmaar qabla dikr ma la ogola wuxuu ku yidhi walaa khilaafa marka sidaas darteed waxaan u macnaynay allahuma ya allah allah salli amaan wasallim nabadgeli wabaarig waxaad barakaydaa calaa sayidina sayidkeena korkiisa maxamedin ah alla barake walaa khilaafa wax khilaafa kuma sugnaa fii jawaasi icmaali ayilcaamilayni labadii caamil mid alla midkii ka ah in la camal siiyo aw ilcawaamil ama cawaamishii shita aad doonto cawaamisha hadday badan yihiin hadday laba yihiin labadooda mid alla midkaad doonto inaad amar sido khilaaf kama jiro waa isku waafaqsan yihin axwaleydu kan horeeya inaad sii karto iyo ka dambe inaad sii karto walaa khilaafa khilaaf kuma sugnaan fii jawaasi icmaali ayilcaamilayn labada caamil kii ka ah la camalsiintiisa banaanashadiisa labadooda mid alla kii la doono in la camal siin karo oo camalsiintiisu banaantahay khilaaf kuma jiro awil cawaamil ama caamilyaalka oo shita aad doonto inamaa wax kale maaha khilaafka alku ku jira inamaa wax kale maahan alkhilaafu khilaafku fi lwla hadde ula hadhihin hamsada iska fatxi fi lwla midka habboonashada badan wey ha sharxaas a kuu sharxaay kawaakibka fiiri bifatxi lhamsatiyu ku yidhi ha kan raajaxaa si aadan ula u akrin xaraf jaban jirina ma kiciye inamaa wax kale maahan alkhilaafu khilaafku fi lwla kan habboonashada badan oo miisaanka badan oo raajixnimada badan kaasaa la isku haystaa faktaara albasriyuuna waxay doorteen icmaalo taani midka labaad in la camal siiyo basriyiintu waxay dhahen midka labaada la camal siina qaacido keena leeyahy waa liqurbiya yidhahda isagaa u dhow sheekheeni sheekh isxaaq macalin xasan oo kitaabka noo akriya wuxuu dhihi jiray qaacido soomaaliya loo hayaa dheri ninkii u dhowaa lafaha kala baxaa la yidhahu dheri <laughs> ninkii u dhowaa lafaha kala baxa qaacidada soomaaliga u tallu dhihi jira soo ma jeedin waa liqurbihi ay yidhahdeen basriyiintu ha labada midka hore iyo caamilka dambe ya macmuulka u dhow kan dambaa u dhow ah, kan dambaa u dhow marka waxaa tira dheri ninka u dhowaa lafaha kala baxee kan dambaa isla siinaa saasay yidhaahdeen basriyiintu waqtaara alkuufiyuuna kuufiyintuna waxay doorteen icmaal alawali kan hore la camal siintiisa waa lisabqi kana qaacida carabiga u taalluu dhihi jiro alaqu liman sabaq alxaqu liman sabaqa xaqu wuxuu usugnaaday qofkii soo hormara waana qaacide oo muhiim oo fiqiya oo waxay tahay shay kasta oo dadka ka dhexeeya asaalatan waxaa xaq ule qofki usoo hormara waa qaacide daruuri ba tahay qofku inuu fahma shay kastaoo marka hore ummadda ka dhexeeya waxaa xaq ule qofka usoo hormara hadda masaajidkan dadku ka dhexeeya soo maaha qofaa soo tegey meeshaasuu fadhiista imaamadu dhigta weesu aada inta laga qaado meel ma lagu tukan kara maya ilaa la aqimo lagama qaadi kara imaamadiisa haddii la aqima laga qaadan isagaa isbaaraysa masaajid laakiin shaygan la ogolan waxa int meesha wax dhigo inuu iska aado magaalada laakiin wuu jooga ama intuu dersi ku aqrisa ama intuu ku itikaafa ama intuu ka weysaysa meesha asagaa usoo hormara isaga iskale xaabadan la shito ama qoryaha la shito duurka ku yaalla dadku ka dhexeeya qofaa inta tegey soo gurtay meeshaanuu dhigay maadaa iskale maqaadan kartaa suu ku milkiye horumaridii biyaa inta roobaa da-aya balli buuxsan war weyna buuxsantay soo ma jeedid qof inta u tagu booyad ku dhaansan waa qaat isaga iskale isaga usoo hormar dhammaan waxaa dadka ka dhexeeya waa saas horumariddaa lagu kala leeyay ah. alxaqu liman sabaqa wey kuufiyin saas ihaahdeen waa yahay marka marka haddaad ogaatay waxa laysku waafaqsan yahay iyo meesha laysku haysto iyo qolo walba waxay dooratay laguna yidhi labadooda kaad rabtaad camal sii kartaa fiiri kan dambe haddaad camal siido maxaa kuu bannaan kan hore haddaad camal siido maxaa kuu banaan intaasoo ku banaan wuxuu ku yidhi fain acmalta alwala caamilka horeeya haddaad camal siido oo isimkii laysku haysto macmuulkii laysku haystay kan hore haddaad siido fain acmalta haddaad ku camal siido alawal caamilka horeeya macmuulkii laysku haystay acmalta aani aaniga waxaad ku camal siinee fii damiiri dalika alismi isimkaas damiir u laabana isimka almutanaasici fiihi oo lagu dooda isimka laysku haysto damiir u laabana marfuucan kaana aw mansuuban aw majruuran waa ka halkaas kugu dhigay waxa u baahan yahay laisweydiinma kan dambe ah, kan dambe muxuu u baahan yahay laisweydiinma marfuucan kaana aw mansuuban aw majruuran lana marjica damiiri waa in taahara lafdan mutaqadimin rutbatan ah, marka kan dambe wax alla wuxuu u baahan yaha la siina haddii isimkii laysku haystay ama macmuulkii laysku haystay uu qaatay caamilka hore tusaalihii waa kana fataqulu waxaa leedahay qaama waxaa istaagay waqacadaa waa fadhiisteen labadii walaale akhawaaka labadii labadaadii walaalaa istaageen hadda fiiri qaama iyo qacadda laba caamila hor mareen waxaa ka gadaal maray hal macmuul oo akhawaaka ah labadooduna waa dalbayaan qaamana faacilay rabtaa qacaddana faacilay rabtaa kan horeeyaa la siiyey ah, kan horeeyaa faacil ka dhigtay kan dambe muxuu ubaahan yaha faacil waa loo idmaar waa aliftu ku taagan qaama waxaa istaagay waqacdaa waa fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaala istaageen marka akhawaaka waxaa la siiyey qaama haye wa darabanii waxa garaacay wa akramtuhu waana karaameeyey zaydun aa i garaacay daradaa hor maray waxaa ku xigsaday akramtu zaydaa ka dambeeya darabanii waxa weeyaan waa ficliya mafcuul faacilkahaanuu rabaa isimka halkaas macmuulu ka dameeyo isagaa dalba wa akramtuna waa ficil iyo faacilo mafcuulu rabaa zaydkii waxaa la siiyey kan hore ah, oo daraba ah. ah faacil looga dhigay kan dambeeya mafcuulu bahna waa loo waa loo idmaaray akramtuhu waa kan la gelshay darabani wa darabani waxaa i garaacay wa akramtu zayd waan karaameeye zaydun zaydaa i garaacay wa darabani waxaa i garaacay akramtuhumaa labada walaal waan karaameeye akhawaaka labadaadii walaal ayaa igarace waxaan maraynin markasta uma jeedid wa darabani wa akramtuma akhawaaka darabani waa ficil iyo mafcuul bih faacil u baahan ramtu waa ficil iyo faacil mafcuul u baahanya akhawaaka halkaas macmuula ka dambeeya waxaa la siiyey midka horeeyo ah daraba faacila looga dhigay akramo waxay u baahantay mafcuul u idmaar akramtuhuma waata loo idmaaray waay wamara bi waxay soo mareen wa marartu bihimaa labadii walaalan soo maraye akhawaaka labadaadii walaal ayaay soo mareen fiiri mara wuxuu u baahan my jaarmajruurkiis waa haystaa mara mara b jaarmajruurkiisa waa haystaa faacil u baahan yahy wa marartuna ficil iyo faacil weeye jaarmajruur ku tacalluqu u baahan yahy waxaa ka gadaal maray hal macmuulo aqawaaka ah kan horaa la siiyo marada horaa la siiyo faacil looga dhigay marada dambeyda jaarmajruurkeedi waa loo idmaaray ah, bihima alay ah, allaahuma allaahuma ya allah allah salli amaan alaa muamdin alaa muxamedin ta dambaydaa la siiyey wasalli nabadgeli alayhi muxamed korkiisa wabaarig barakee alayhi muxamed korkiisa calaa muxamedin ilaahu amaan fiiri salli wasallim wabaarig saddex ficila hormareen hal macmuula ka gadaal maro ah calaa muxamedin waa isku wada haystaa mid walba wuxuu le jaamijhuurkaas aniga haygu tacalluqo waxaa la siiyey midka ugu horeeya oo salli ah sallim waa loo idmaaray jaamijhuurkiisa calayhi wabaarigna waa loo idmaaray halkaas marka qaacido waxaad ka dhigataa macmuulka laysku haysto haddii midka hore la siiyo ka dambe wuxuu u baahan yah waa loo idmaara sawaaun kaana marfuucan aw mansuuban aw majhuulan haye ka waran haddii mid isimkii laysku haystay ama macmuulkii laysku haystay haddii la siiyo caamilka dambe kan hore wuxuu u baahan yah waa la fiirina hadduu marfuuc yahay waa loo idmaara marfuuc lagama maarmo waa cumdi hadduu yahay fadl waa mansuub iyo majhuul waa fadla la yidhaha dheeraadaa la yidhaha loo idmaari ma waa la iska xadfaa waa kana wa in acmalta haaniya caamilka labaad haddaad ku camal siido macmuulkii laysku haystay wa in acmalta haddaad ku camal siido ahaaniya macmuulka labaad fain ixtaaja alawalu midka horeeya hadduu u baahdo ilaa marfuucin ku la goday admarta waa u idmaare taqul waxaa leedaha qaamaa labadii walaal waa istaageen waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaal fiiri haddeer qaama iyo qacaddaa hor mareen laba caamil hal macmuula ka gadaal maro akhawaaka ah labadooduba waa dalbayaan faacilay u rabaan qacdada dambaydaa la siiyey kan hore faacilu baain faacil lama xadfi karo waa cumde waa cumde u idmaar marka wain ixtaaja hadduu baahdo midka awelka ah ilaa mansuubin mansuub oo majruurin majruur xadafta waa xadfe xadafta ah, waa xadfe kal aayati sida aayadii oo kale aatuni ufriq calayhi qitran mafcuul haani baa la iska xadfe ah, kan damba ila la siiyey qitrante waa xadfe maxaa yeelay waxaa ka laazima cawdu damiir calaa mutaakirin lafdan warutba dalika laa yajuus ila fi sitati masaa'ila ah, amase waxaa tidhahda alidmar qabla dikri aa ka laazima alidmar qabla dikri waxaa loo dul qaada karaa marfuuca ila se waa umde waa cumde marka waad ka xadfay sida aayadoo kale iyo waqowlika inaad tidhaahdo darabtu waa garaacay wa darabani waxay garaaceen akhawaaka labadaadii walaal fiir hadda darabtu waa ficliya faacil mafcuulu rabaa wa darabani waa ficliya mafcuul faacilu rabaa hal macmuula ka gadaal maray labadii caamil waa akhawaaka kan dambeeyaa kan dambeeyaa la siiyey kan hore xuu u baahan yaha darabtu mafcuul u u baahan yah waa iska xadfa darabtu waan garaacay wa darabanii waxay garaaceen akhawaaka ma la dhihi karo darabtuhumaa ma la ogolo xale humaadu waxay u laabayda akhawaaka ka dambayda laftan warudba waaya jaarmijruud u bahayna waa kana wa marartu waa soo maray wa mara bi waxay soo mareen akhawaaka labadaadii walaal laba caamila hor mareen marartu mara bi hal macmuulaa ka daba maray akhawaaka midka hore waa dalbah marartu wuxuu leeya ficliya faacil weeye jar waxaan rabaa jaarmajruud igu tacalluqa mara bina wuxuu leeyahay ficil iyo jaarmajruur igu tacalluqaan ahayo faacilaan rabaa kan dambeeyaa la siiyey akhawaaka waa tan la rafciyey waa muane waa la rafciyey khalaas midka hore waxay xad u baahantay jaarmajruur waa la iska xadfay looma dulqaadan karaa la yidhi idmaar qabla dikri jaarmajruur loo yeelima wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam wslى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed